بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين باب القول في الاستحسان وباب yahay القول in laga hadlo oo laga waramo في الاستحسان استحسaankii iyo jeclaysigii istixsaanku dee min xasana ayaa laga keenay waay xasana ayaa laga keenay marka waa wanaagsi iyo quruxsi iyo hagaagsi weeye un saasuu noqonayaa soomaaliga ayib marka alistixsaan inaad shay wanaagsato oo jeclaysato oo kula qumanoo kula ayuu laleeyahay qiyaaskii aan soo marnay oo qaybo ka mid ah y waa arki doonaa yaa waxaad moodahayaa inuu qiyaas yahay oo kale oo qiyaasu yahay kabacdina qiyaaska looga tegey daliilka xoogan wax saasoo kale iyo marka xooga calaaqa ayuu laleeyahay wey wadaadada qaarna waad ogtiin waxay ku daraan aladila mukhtalafu fiiha adilada laysu khilaafsan yahay dee marka alkitaab wasunna walijmac walqiyaas laga soo hadlo adila mukhtalafu fiiha qowl saxaabi alistixsaan alistiqraa howlaha iyaga baa laga hadlaa w baraa'at dima waxaaso dhan baa looga hadla marka adilat mukhtalafun fiiha sharcu man qablana waxaaso dhan baa ka mida wey halkaasaa la dhigaa ayb sheygaasi marka waxaa ku habboonaan lahay maadaama kitaabkanu yahay kitaab wadaadda shaaficiya dhexdooda ka hadlahaya oo ka warramaya baabkan istixsaanko dhan inuu gooyo limaada liannahu baabkan istixsaanka sidaad arki doontaan wuxuu ka hadli doonaa axnaaf annaguna axnaaf maahay shuqulna kuma leh kitaabka kitaab mukhtasara marka waxay ahayd in naga daayo kutubta waa weyn hageey hadduu ka weyn halka inuu geli maayo lakin daaca wuxuu u laga yaaba maadaama kutubta un lagu sheego saasuu haysta laakiin shaaficiyadu baabkan asaga waa ku adag yihiin baabkan shaaficiyadu waa ku istixsaanka waa ku adag yihiin ayib shaafici risaalada risaalada istixsaankii markuu ka hadlayo aad buu u fogeeya aad buu fogeeya waa khaasatan shaafici waa khabiir weeye markuu ka hadlahayo istixsaanka qaabka abu xaniifa u dhigo aad buu u fogey waa arintiis in la fogeyana saxa way laakiin hadda arki doonnaa wadaadada axnaaftu tafsiirka abu xaniifa uu qabay oo istixsaanka uu ka qabay shaaficina uu ku naqdiyey iyo bishri mariis rag badan ay ku naqdiyeen oo la socdeen axnaaftu markii u cuntami waayo arkeen inuu qaldan yahay iyay ta'wiileenoo ka leexdeen saa daraaso wuxuu ohan doonaa wakhtalafu lmutaakhirun min asxaabi macnihii la yaqaanay oo abu xaniif wax ku fasiri jiray wadaadadana ay ku qabsadeen oo ku ceebeeyeen wadaadadama waa ta'wiiliyeen waxoogaa waa u waxeeyeen marka waxaa la ohan karaa istixsaanka hadda halkan ku qoran waa istixsaan ay leeyihiin mutaakhiruuna alaxnaaf kii abu xaniifa qabi kii abu xaniifa qabi mid balaayo inkaar qabo midka marka shaafici uu ka yiri risaalada uu ku yiri waxaa la yidhaahdaa mar istaxsana faqad sharac qofka istixsaan iyo caqli waxbaan ku waxaynahayn waa qof diin jeexday taanada waa baatil marka wuxuu ku yidhi alistixsaanu wuxuu yidhi khiraazi alاsتixsaan almaxkiyu laga xikaayoonayo ama laga soo naqlinayo alاstisaan almaxkiyu almanquud laga soo naqlinayo laga xikaayoonayo laga warramayo can abi xaniifa raximah اllah soo xaniifo midka laga warramayo waxaa weeye huwa alxukmu waa wax ku xukunto bima yastaxsinuhu wuxuu qofku hagaagsanayo jeclaysana wanaagsanayo min gayri daliilin daliil aan daliil marka bimacnaa nusa kale iyo kutubta kale caddaynaaye min gayri daliilin bicaqlihi caqligiisa ayuu wa ku xukumanaya huwa alxukmu waa inaad wax ku xukunto xalaal iyo xaaraan wuxuu noqdo ha noqdee limaa yastaxsinuhu wuxuu qofku hagaagsanayo min hayri daliilin daliil la-aan wey marka waa caqligiisa wey iyo aragtidiisa wey marka tacriifka asaga ah oo wuxuu hagaagsanayo wax daliila oo uu hayana uusan jirinin caqligiisana uu ka quruxsanayo kaa asaga way ka wadaadadu radiyeen oo baatilkaa wey laakiin ah, maxaa la yihahda culamaa markii dambe mutaakhiriintii hawsh baa la qaldanaatay inu wadaadkaan u laakiin waxaa la odhan karaa waa hawl ayagu ay leeyihin abu xaniifa shuqul la odhan karaa wakhtalaf واkhtala waa iskhilaafeen waa ismaan dhaafeen almutaakhiruuna kuwii dembeeyey sooma jeed mutaakhiriin wey ma aha hataa kuwii hore ma aha oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid waxay isku maan dhaafeen fii macnaahu macna istixsaankan maxaa laga abu xaniifa laga soo rarhayo camalka laga soo rarahay iyo isku dhaafeen isku afmaan dhaafeen tafsiirkiisa iyo macnihiisa sharcidiisa yaa la isku maan dhaafa ayib marka istixsaanka wuu caddayn doonaa wadaadku uu ka hadli doona lakin waxa ila quman wax yar inaan ka taabto oo ku saabsan oo khulaaso yar ah oo ku saabsan istixsaanka kabacdi sida fahamka u cadaaday istixsaanku saddex baa loo qaybiya marka kutub usuul fiqi laga hadla istixsaanka saddex baa loo qaybiya ayb qaybta koowaad waxa weeye istixsaanu amrun baatiniyi amar arrin baatin ah oo qalbiga ah inaad jeclaysato hawl inay kula kulmanaato agga qalbiga saddex macnuu leeyahay midkii kood waxa weye baan nidhi inaad arrin baatina uyo ood jeclaysato oo qofka mujtahidka ama caalimka ama aalibulcilmiga ay mas'alo ay ku timaado haddaan carabi inta ku aqri haddana soomali ku jira waqtiga qaadanaysaa waa iska soomaalaynahay qofku inuu iska jeclaysto wax daliil masala iska jeclaysanaysaa qalbiga ay ku soo dhacaysaa laabtaad maxaad uga bogaysaa wax daliila ood haysana ma jiro wax daliil haysana ma jirto laakiin adiga markii lagu sheego tusaalaan qof baa ku yimid oo maanta waxaasaa dhacay waxaa la binaadamka naftiisu waa wax balo markiiba inay kugu soo dhacdo maslada inay qaldan tahay inay kugu soo dhacdo inay saxan tahay markii waa laga yaaba laakiin taa waxba laguma dhisi karo waxaa lagu dhisi karaa inaad wax u noqoto xukunna weligaa ha qaadana adoon adoon adilada ogaan haddaad marka hore musbaqan qaata masaladu inay qaldan tahay saana wax ku baarto khaladkaanba ku tegeysa haddaad musbaqan qaata inay saxan tahay saa wax ku baarto inay saxantaad qaadanaysa waa khatar maxaa la rabaa horta wax baar raba cimida adilada markaad hesho wax kuu soo baxaan hunaa marka waxaa wey wax deliisa wey marka istadil uma he ictaqid wey horta marka hore deliiso kabadina ictiqaad wey ama ictaqid uma istadil khata wey lama rabo ahlubida asaasiqa almuhim masalada marka waxa weeye macnaha koowaad oo istixsaanku leeyahay inay masale kuu soo banbaxdo qalbiga aad ka jeclaato ay kula kumaraato wax daliila ood masaladaas u haysana aysan jirinin wax daliila haddii lu weydi maxaad haysa waa adiga jeclaystay adigeer waa ila kumanta waa ila roon tahay maxaad haysaa meel aad u dhaqaajin karto iyo wax ku hadli karta midna ma jirto walahi wayla roonaati umaadaysa wallahi wayla roonaa wa baatil weeye laysa bixuja itifaaqka asaga laysa bixuja waana midka hadda abu xaniifa lagu haysaa la soco bicaqli baa lule caqli muxuu yahay waa shay baatiniya weye caqli ahaanay adigu saxaabi xooga kula kuman tahay macnaha marka waxaa baatil macnaha laad waxa weeye qofka mujtahidkaa inuu caqligiisa masale ka jeclaysto masale inuu ka jeclaysto caqligiisa caqliga inuu masale u jeclaysto laakiin taa iyada ah xoogaa tafaasiil baa ku jirta tafaasiil baa ku jirta ha jeclaysto laakiin culimmada qaarkood ayaa waxay leeyihin istixsaanka noocaas mujtahidka maskaxda ka jeclaystay markii la baaro haddii la helo qiyaasaad iyo qowl saxaabi iyo waxyaale xoojinaya haddii la helo wuxuu noqonayaa ka asaga aw waa roon yahay soo dhaweynaya wadaaddaa soo dhawey laakiin sawaabku asagana waxba midkan labaad laftiisa mujtahidku hawshaas caqliga iyo qalbiga uu ka jeclaanayo waxaa weeye waa inay iyaduna ay baatil tahay waxba aysan ka jirin ayaad quraan oo istixsaanku ku yimid ay maxaa le maa ra'aw lmuslimuuna xasan hawlahaas u daliisay laakiin sababka inuusa isagu jirin labadaa marka macno male labadaa macno male midka annaga noogu soo xoog macnaha saddeed wuxuu yahay ana alistixsaana midkan waa macnaha ugu fiican markii la ha la fasiro oo ha la hagaajiyo midka ugu fiican waa kan wey waxa wey ana alistixsaan huwa alcuduulu waa inaad la leexato ood la bayrto bixukmi mas'alatin can nadaa'iriha mas'alo inaad kala bayrto kuwa ayada u eg oo isku qabiilka iyo isku qoyska iyo isishabahaan inaad kala leexato baabkii la yaqaanay oo masaaishaada ay mari jireen baad ka leeanta maslad kala leeanta maad kula leexanaysaa lidaliilin sharciyin khaas daliil sharciga oo khaas oo iyada ku yimid ayaa masaaishay isku midka ahaan jireen ayaad ka leexinaysaa eh, tusaale ahaan o kale hadaan tusaale bixiyo waxaa ka mid ah tusaalayaalkaas eh, rabadaanka qofku markuu sooman yahay hadduu hilmaan wax u cuno raashin buu ka dhargay biyo cab markuu qadeeyey oo raashinku cunay oo maxaa la yidhahda barwaaqaystay ayaa le waabad soomanayde astaaqfirulladii soonkiisuu sii wadanahaya waay leeyiin marka qiyaas wuxuu keenayaa alqiyaas yaktadii walqawaaci sharic waxay keensanaysaa qofka haddii nawaaqid ulcibaadaat ama kas uga timaado ama kama in cibaadada guurayso oo bimacnaa adoo hadda kas hadday maxaa leey kaadi kaaga timaado adoo og iyo adoon maxaa leey ogeyn oo hilmaas hadday kaa fakato hee soo weysadii lama buri mayso ha buraysaa marka waxay leeyiin maxaa u dhexeeya kanna qofku uma qasin kanna uma qasin tan waa ku burtay tan waa ku burtay waa kuma burin marka waxay dhaheen waa laga leexday midaas raxmatan min allah caza wajal yaa laga leexdo siyaamka waxaa la ma buuhayo markayse uma jeeda qaabkii lagu yaqaanay qiyaasaadkii iyo qawaacidda sharcada ay keenaysay taa waa lagala baynay bay ku leeyihin marka laga wada marka xukmi sharci saas khaas saasa laga wada nadaa'irteeda marka masaa'isha ayada u eg oo xukunka ay ku shaabahdo in lagala leexdo ayaa layahay tusaale kale tusaale kale muhiima waxaa weeye almuzaabana waa xaaraam muzaabana waad garanaysaan raashinkii maaa l geedka saaran oo qoyan in la gado waa xaaraan geedka saaran marka kullu musaabana xaaraan bay noqonaysaa musaabanada noocaasa ah waxaa laga soo reebay alcaraaya firatulcaraaya waa maxay mustasnaa ka tahay min almusaabana wey xukunkii marka la yaqaanay oo ahaa dalaga iyo miraha iyo inaan qoyaan lagu gadin oo ummadda laga gadin oo qawaacidu sharaaci keenay limaan looma garanahayo weeye xaqiiqadiisa iyo miisaankiisaan la garanay wey qawaacidda noocaasa uu reebi waxaa laga soo reebay weye caraaya baa looga soo reebay weye takfiifan he lilmuxtaajiin baa loo soo reebay hawshaasa loo soo reebay marka maadaama ay saata loo soo reebay hadda caraaya waxaa weeye waa mas'alatun macduulatun he can nadaa'iriha kuwa ayada u ekaa oo shabbahayay oo ahaynaan mise miro geed saaran aan kuwa dhulka yaala lagu gadin waxaa weeye waa macduulatun canha waa lagala leexay kuwa ayaga isku qabiilka ishabbahaya waa laga leexay taa wey marka midda ugu fiican istixsaanka in la yidhaahdo midda ugu roob oo lagu fasiro waxaa wey alisticsaan in la yidhaahdo cuduulu اlxukmi fii mas'alatin weeye can nadaa'iriha lagala leexdo lidaliilin sharciyin khaas midka ugu fiican oo lagu fasiro wadaadadana hadda maxaa la yidhaha qaarkood sheegsheegi doonaan kuwa ayagaa weeye intaa wixii ka soo haray waxaa weeye oo ku saabsan eh, istixsaanka ku saabsan wax jira ma aho waa war aan macno lahayn wey istixsaanka macnaha ugu fiican waa kaas wey macno kaleo isla kalifti hoos yimaadaan jiro hadda halkan ku imaan doono oy dhihi doonaan yidhaahdaan alistixsaan huwa tarku lqiyaasi min ajli daliilin qawiyin minhu halka hadda unoo imaan doona istixsaanku waxaa weeye inaad qiyaaskii ka tagto qiyaaska wuxuu keena qiyaasku hadda muxuu keenaya wax alle wax miro qoyan oo dhan hee inaan mara kale lagu bedelin saas ma keena qiyaasku aaska iskeenaya lanno lama garanayo mirahan qalaal miisaankooda waa la garanaya kuwa qoyan laakiin intay dhadaan oo dhusaan bay waaa la horay ka yaraanay meesha kiilada waay noqonaysaa ruux bay noqonaysaa marka qiyaaskaas keenay lakin waa laga leexday marka saasoo kale in la yidhaahdo way dhici kartaa wey markaa ka socono kabacdi shiraasi warkiisa aan aragno daafaankaa guud ka qaadanay wuxuu yidhi wakhtalafa lmutaakhiruna min asxaabi fii macnaha way isu maandhaafeen faqaala bacdum waxay dhaheen huwa waxaa wey eh, istixsaanku takhsiisu lcilati ciladoo la khaas yeelo weeye bimacnan macnana lagu khaas yeelo macnahaasoo yuujibu waajibinahaya atakhsiisa in la khaas yeelo aan soo marnay masaladan ayadaaba masalan ayaan soo marnay inay xanaaftu qabaan hadday cilladu ay mucasire noqon weydo oo cilladii la helo maxaa la yidhahd xukunkiina la waayo waxay dhaheen waa la khaas yeelay sheelaasi lagu ridi waan soo marnayo soo marnay mafaasidaan ku soo marnay mafaasmaagi sulcil waan ku marnay marka waxay dhaheen huwa takhsiisu lcilati cilada in la khaas yeelo cilada caan bay tusaale ahayn in la khaas yeelo bimacnan macna lagu khaas yeelo yuujibu takhsiisa takhsiis waajibin lagu khaas yeelo qolo saasay dhaheen wa qaala bacdum waxay yidhaahdeen takhsiisu bacdi اjumlati jumladii qaybo ka mid oo la khasiso wey laga soo reebo min aljumlati jumlada caamka ahi laga soo reebo bidaliilin daliilna looga soo reebo yakhusuhaa khaas yeelayo qolo kale saasay dhaheen ay isu dhow yihiin marka tan waxaa weeye ciladii bay tii hore ahayd takhsiisu اlcilati bimacna yuujibu takhsiis bay tanna waxay tahay bacdu اljumlati wey jumladii qaybo ka mida soo reebaysaa waxaa ka soo reebaysaa min aljumla jumla guda ballaaran baad ka soo reebaysaa bidaliilin laakiin oo yakhusuhaa khaasi ku aw sida hadda caraayadoo kale aan ku mitaalinay hawl guud oo qaacido guuda oo midho qoyan inaan lagu bedelan karin kuwo qallalan ayaa maxaa laga soo reebay masala laga soo reeb jumla laga soo istoomaday wey daliil khaasana waa la helay ama sidii siyaamka aan mitaalinay wa qaala bacduhum qaybo ka mid ah waxay yidhaahdeen kawn hadda midka waa midka ugu fiican wa qaala bacduhum waxay yidhaahdeen ninka la yidhaha kharqi baa maa tafsiirka asaga qabada oo maaa hawsha ay waa midka ugu fiican baa la sheegaa tafsiirulkhalqi ayaa la yihada midka ugu fiican ayb waan midka hadda miaalinin wuxuu yidhi huwa waxaa weeye istixsaanku qawlu waa inaad ku qawsho huwa istixsaanku qawlun waa inaad ku qawsho ood ku hadasho biaqwa daliilayni laba dilil midka xoog badan haddaad saas tiraahda sax wey haddaad saa tira laba dilil midka xoog badan aad tiraahda dee isticsaankaa lama yihahdo soomana somar masaa'il noocaasa soo martaa dhib kama taagnow haddii daliil qaci iyo daliil dan iska kaa qabtaan soomaaha soomarinidoo qadciga la qaadanayo ha soo marnay w haddii mafaahiim iska kaa qabtaan nusuus nusuus in la qaadanayo iga qawga la qaadana soo marmid ayad marka tan dhib mal hadii saa la yihahdo waqad yakuunu inuu ahaada la arkaa buu yidhi haada daliilu daliilkee daliilka qawiga waqad yakuunu haada daliilu daliilka qawiga inuu ahaada la arkaa ijmaacan ijmaac ba inuu yaha la arkaa wy waqad yakuunu nasan nas inuu ahaada la arkaa nas min alkitaab wa sunna inuu ahaada la arkaa waqad yakuunu qiyaasan yaas inuu ahaada arkaa waqad yakuunu istidlaalan istidlaal inuu ahaada la arkaa sooma jee adilada caadigeed wadda kugu sheega lannu ijmac nasan min alkitaabi wasunna qiyaas afartiiba halka kugu sheegay naskii kitaab iyo quraan u qaybsama qiyaaska afar ay waqad yakuunu istidlaalan istidlaalkuna muxuu ahaa maa laysa binasin maxaa leey walaa e, ijmaacan walaa qiyaasan sharciyin waataan soo intaa midaan ahayn ijmaac maaha nas sharciyan nas maxaa le min alkitaab wasunnada maaha qiyaaska sharcigaayoo cilada iyo dalaaladana ma aha muxuu ahaa waxaa wey waxaa soo gala istisaanka laftiisa soo gelaaya waxaa soo gala istiqraagii waxaa soo gala istisxaabkii waxaa soo gala bara'atu dima howlahaasoo dhan shark man qabnan waxyaalaha noocaasoo dhan qiyaaska mantiqiga ahaa waxaaso dhan baa soo gelaya oo gudabalaaranaya markaasi gudabalaaranaya mara waqadii kun istidlaal dhinacaasoo dhan inu noqdaa laga yaaba naska qawiga oo wax kuu raajaxaya oo kuu xoojinaya hawlahaanan sheegno dhan inu noqdaa la arka miaal baad sheegi doona marka fanasu nasku waxaa weeye ila isaga wuxuu yidhi soomaaha waqad yakuunu eh, hada daliil ijmaacan soo kumuusan dhihin naskibu marka ugu hormariyey naskibu ugu hormariyey wuxuu yidhi fanasu milu qawlihim warahdooda ay dhahaan weye axnaafta qawlihim waa qowl axnaaf hadda la soco qawlihim qowl axnaaf wey axnaaf baa laga hadlaya waxay dhaheen ina alqiyaasa qiyaaska wuxuu keensanaya w in alqiyaas qiyaaska sharciga wuxuu keensanaya allaa yahbuta inuusan sugnaanin alkhiyaaru khiyaar albuyuuc inuusan sugnaanin fi lbayci bayc inuusan ku sugnaanin qiyaaska markaad maskaxda u bandhigto wuxuu keenayaa dhan kuusoo degdegaysa waxa la yidhahdaa khiyaar inaan buyuucda la gelin oo maxay ta macnaheedu baabuurkaanaan kaa gatay saddex beri waan soo fiirinaya waan fiijinaya waan cayrinaya hadduu anfacan hee aan qaadanaysaasan lacagta kala tegayna haddui anfici waana kugu soo celinahaya qiyaaska waa kaasa saddex beri toddoba ber hadd inta lagu heshii way ahay ayib maxay ku yihi marka qiyaas wuxuu keenayaa allaa yasbuta alkhiyaaru fi lbeyc maxaa dhacay liannahu qararun waa kadin bayna waa kedin bayna hawshan kedin maxay tahay kedinta xagee ku jirtaa kedinta waxay ku jirtaa baabuurka waa lagaa kaxaystay ninkaanaa wata wuu ku shaqaysanaya waxaad ku tallabaysaa weel baabuurka ma kaa gadan doona kuu soo celin doona macee baa ku soo bixi doonta maxaa dhici karta adiguna lacagtaa u taaganto mashruuc baad tahay lacagtaad gashato maxaa la yidhahdaa aad islaan ku aroos sarabtaaba lagu kala tago amaad safarto hawl baa kugu taaganba marka waxay dhan waa qaran iyo kado nebiguna waa reebay kadadii qaranka marka waxay ahayd baydan qiyaas wuxuu keenayaa inaan khiyaar la gelin ama cuquudaba in badanoo ka mida tusaale ahaan waxay dhaheen haddaad islaan guursato khiyaar maka furay gabadha laguu meheriyey sababta waa waqaca maxaa tiri gabadhan saddex beri baan iska soo fiirinaya hadday anfacdana waa haysanaya hadday anfici weydana he soo cayrinaya waxay hada laa yajuus maxaa dhacay la furuujda iyo hawlahan iyo reeraha iyo nasabka iyo nikaax hooshe hawl adag wey sheekhu hawl saalan ma hawl sahlan maaha marka maadaama waxa dhn cuquudda waxaa lagu yaqaanay in lagu kala tago oo lacagtaysi gaariga qaado iska fiir ceeb ma leeyahay dad waxa yaqaanaa loo yaro makaanigin qaado lagu kala teg mac salaam hadday wax ceebu ka soo noqoto anigu gaariga ceeb kuma ogi mana laha hadday wax ka soo noqoto ama waxaan waxaanan ku oga ama ka godo ama ka tago hashaan waasaan ha ku gado haddaad ku gadanayso ma dhinacaga marsuuq baan joogaayo laakiin khiyaar saddex beri baan soo haynaya maalaya maya marka waxay dhaheen cuquuddu waxaa in la yidhaahda hee ma jirto maa wa khiyaar warkaasay la yimaadeen lannahu qarar bay dahay walaakiin asagoo saasoo qarara yan waxa weye qarar de nebi maxamed baa sheeg alayh sala slam inuu maxaa la yidhaahdaa beycu qarar nebigaa reebay ana nahy ana nebiy sal sl nahaa can beyci lqarar fi saxiix muslim waad garaysa taa ayada ayb marka waxay dhahen walaakiin ayadoo saasoo qarar ku jiro istaxsannaahu waan wanaagsanay wey in khiyaar la geliya buyuucda istaxsannaahu maxaa la yidha waan wanaagsanay waana jeclaysanay maxaad jeclaysanay ma caqligiina maya lilkhabari xadiiska ku yimid alkhabar khabarkii nebi maxamed alisa ka yimid oo ay maxaa la yidhahda inuu khiyaar jiro oo xadiiska ku timid taasaan ku jeclaysanay wey laakiin qaacidada guud maxay keeni lahayd inaan buyuucda iyo cuquudda iyo ijaaraadka iyo nikaaxa iyo alaaqa iyo wax cuquuda oo dhan he maxaa la yidha inaan la gelin khiyaar saas qiyaaskeenayay dheheen laakiin waan jeclaysanayn waana wanaagsanay lilkhabari khabar ba hadda khabar hadduu ku yimid khabar waa xadiis nabi maxamed meesha alayhi salaatu wa maxaad istaan wax istaan ma jiro khabarkaaga ma qaadid meesha istaan ma jiro ayib واجmاع bay dhheen mil qwlihi w qwl xanaaf ay dhheen ina اqiyaasa qiyaasku wuxuu keensanaya in اqiyaasa yaqtadi in la yihahdo ku ficnaanaya ina اqiyaasa qiyaasku waxa wey yaqtadi wuxuu keensanaya wey anlaa yajuusa inaysan banaanan dukuul اxamaami musqulaha in la galo ilaa biujrati macluuma ujro laysla yaqaano juux laysla yaqaano lannahu manaa de masaladan kutubka kutub akhlaaqiyaadka adabka waa looga hadlaaye waxaa masqulo waxaa jira la kireeyo xamaamaadku meelo biyo kulul aho maaa laisku huuriyo oo qofku inta maaa lagu dhiidiyo hadda meelaha qofka lagu masaajeey karo soomaala qofku intuu dhiido maaa intaas kiile ay kaa go-ayso dhowr maalmood markii lagu geliyo hawlahaas kale ahayd marka waxaa la rabaa akhlaaqdii qofku asturaan iyo inuu ku galo ayaa la nabiga xadiis xadiis maxaa la yiraahdaa markii la jamciyo macnaheedu xasan yahay ayaa ayaa ku tusayso saxaabaduna waa yaqaaneen oo arki jireen qaas dhulka qabo waa shaam ayay u badnayd wey laakiin jasiirat xijaaz eh, xijaaz hal jasiira carabi waa ku yarayd taasaa laga hadlaya oo maxay tahay musqusha waa lagaa kiriinaya waad ku soo qubaysanaysaa waad isku soo uuminaysaa biyo kulun bay leedahay ujraa lagaa qaadahayaa waxaa la saasaad marxalad dantaada ugu qabsanaysaa tii baa marka laga hadlaya oo waxaa la leeyahay musqushaa markaad gasho tusaale ahaan biyaha aad isticmaalaysa intay yihiin lama yaqaano tubaad isku furaysaa tubaad isku furaysaa hal saac baad ku joogto inta biyaha ad isticmaalaysa lama yaqaano haye aaniyan laba waxaan kaloo la aqoonin inta daqiiqood ku jiraysa laguma qaban karo sababta qof baa isdhaqaayo wasaq badanoo midbaa maxaa la yidhahdaa he dadki baa kale mid baa caata mid baa maxaa la yidhahda weyn mid baa oday qof inta daqiiqood ku jiraysa lama yaqaano mar haddii biyaha ad isticmaalaysa lama yaqaano inta daqiiqood ku jiraysana lama yaqaano bisaas aan la aqoonin waxay leeyihiin qarar baa ku jiro waxaa rabaa in laysu qabto la yirahdo xataa saabuun waxyaala lagu qoysto saabuun hadday meesha yaallaan inta adigu isticmaalaysa lama yaqaan taa marka waxay leeyihiin waxaa ku jira qarar baa ku jira laakiin waxaa weeye lilijmaac iyo istixsaan iyo makaarimul akhlaaq iyo rafcu mashaqa baa looga lexiy taas soo wada marka ina alqiyaasa qiyaasku yaqtadii wuxuu keensanaya wey yaqtadii anaa qadarinaya de loo soco an waxaa weeye allaa yajuusu waa inuusan banaanaan dukhuulu lxamaam xamaam iyo musqulahaas la isku uumiye inaan la gelin ilaa biujratin macluuma hatta adduunka waa ka jira meel walba ka jira nairobi dadka waa ka jiraan iyo atisba ka jira liannahu maxaa la yidhahdaa waxaa weeye xamaamkaas lannahu waxa amri shaafic intifaacu waa ku intifaacidii ku naqmidi wey aad leefsanayso bimakaanin makaan baad gelaysaa musquul baad gelaysaao hadda wadamada gaalada waxaad arkaysaa meelaha garoomada iyo dee meelaha waaweyn station baska iyo waxaa weye lacag baad ku ridaysaa musqusha markaas kuu furmaysaa adoo qof shaqaale midna kuma jira lacag kala isticmaalaysaa waad ku ridaysaa lacagtood ku rida namar baa taas lacag ku ridaysaa balance hadday tahay kuusoo tuuraya lacagtaada kuusoo tuuraya waxay ku furmaysaa hadhow markaad ka soo baxdana ee maxaa leeyahay waad ka soo boodaysaa Ah, marka number baa isu kaa sheegayo cidna ku shaqayn mayso saasa loo isticmaalaya marka ku qubayso oo isticmaal lacagtaad ku ridanaysa hadhow balansigaaad qaadanaysa rasiidkaaga gelgelaysa waa ku sifurmaysa marka wuxuu walaa yajuusu maxaa la juluusu fiihi wey marka liannahu intifaacu bimakaan makaan baad ku intifaacmaysa ku dhaqmaysaa weeye walaljuluusu fiihi fadhiga aad dhex fadhiisanaysana hee maxaa la yidhaahdaa ilaa qadaran macluuma waljuluusu fiihi ilaa qadar marka macnaha halkaanu waa qaldanya nusakha qaybo badanoo ka mida saana qoran xataa sharaxa saasaa ku qoran sharaxa shiilan saasaa ku qoran waljuluusu fiihi ilaa qadaran macluuma laakiin waxaa fiican nusakha qaarkood qoraya walaa yajuusu ma banaana aljuluusu in la fariisto fiihi fi lmakaan weeye ilaa qadaran macluuma saasaa fiican nusakh baa saa qorayo hada wajayidu saasaa fiican laakiin sharax iyo aan u haysa qaarkood waxba khata'aasaa ku jira waxbaa ka go'an wey marka walaa yajuusu ma banaana fiihi fi lmakaan in la fariisto walaa yajuusu ma banaana aljuluusu fadhi wey i i makaan la fadhiisto ilaa qadaran macluuman qadar la yaqaanimo wey inaad fadhiisto ma banaanaateen wey waxaa lagu orana saacadda lagu firinaya nid nid markay kugu tiraado ee shan daqiiqo banaanka laga albaabka lagu jeebanaya banaanka usoo boodi la iska fadhido biduuni qadar ma soconaysaydeen walaakiin ayay sheegeen istaxsannaahu hawshaa waan hagaagsanna inaan maxaa la yidhaahdaa biyaha lagu qadarin inaan lagu qadarin inta daqiiqood ku jirayso hee istaxsannaahu waan hagaagsanay wey maxaasaa u yeeshay lilijmaaci ijmac baasaa hawshaa ku dhibsan ijmaacan marka muxuu ku dhisan yahay ijmac wuxuu ku dhisan yahay ibnu qudaami qaybtiis waa sheegaane dhowr qaybood baa ku dhisan yahay lakin qaybta ugu xukman waxa in la yidhaahdo ijmaca wuxuu ku dhisan yahay rafculmashaqa rafculmashaqa hadda waxaa la yidhahda qofka biyaha isticmaalaysa intaanan nijaasada iska daahirin waxaa laga biyo waa kaa dhamadan in la yidhaahdo soo ma dhici karto ha haddii biyo lagu qadaro intaadan nijaasaba iska daahirin baa waxa la yidhi sheekh biyo waa kaa dhamaadeen nijaasada adnaa kula soo baxdo marka ramcu mashaqab shaqa ku jirto waxaa kaloo ku jirta ayana oo ijmaacan xoojinaya waa maxaa la yidhaahdaa waa makaarim akhlaaq baa waxay ku dhisanta qofkaan musqusha ku jiro xaaje gudanaya inaan la dejejin inaan la dejin kasoo bax intaas daqiiqo weydiya istiqaalis inaan la dejin waxaa waa makaarim akhlaaq akida dhaqan xumaa kasoo boodayso marka holaha iyaga ayay ku dhisan yihiin marka waxay dhahen axnaaftu walaakiin kol lagu noqay istaxsanaahu hawshaan in musqulaha la galo oo maxaa la yidhaahda ujeedu kole waa macluum oo waa la yaqaana lacag baa intaasaad ku gelaysaa baa lagu dhahaya ujeedu waa macluum ujeedu laabudda anta kuna macluuma laakiin biyaad isticmaalayso iyo waktigaad ku jiraysaan macluum ahayn limaada laanno adigu haddaad guriga hadda haddaad guri kiraysanayso ama gaari aad kiraysanayso waa makaan gurigu waa makaan waad kiraysanaysa ama dukaan ujiradu waa macluuma intaad deganaanaysana waa macluum waa la yaqaana gurigaan waa ujirada gurigaan waan degahaya ujradu waa intaa waa macluuma sax waa la isla yaqaanaa bishi intaasaad bixinaysaa haye meeqa sanaa deganaysa meeqa bilo intaasaad deganaanaya macluumo sidaas daraaddeed anagu hadda qaabka waxu kiraysanoo guriga in lagaa kireeyo oon lagu dhihin meeqa bilood baad deganaanaysaa kutubul fiqi oo badan ma ogola la soco ilaa waxaa lagu leeyahay gurigaad kiraysata lakin meeqa bilood baad deganaysaa oo majhuul laa yajuus هذه المشاهرة لا يجوز لابد أن تكون إذا سنة دقنان نترى أنا ترى أساس قليل طيب قصر وحكي والقياس هذا قياس كنا maxaa la yidhaahdaa oo qiyaas inuu maxaa la yidhaahdaa daliil qiyaas uu ku tusahay laakiin laga leexay istixsaan daraaddi looga leexay waxaa weeye midla qowlihim qowlkooda ay xanaaftu dhaheen weeye fii man xalafa qofkii dhaartay annahu asagu laa yusalli inuusan tukanayn buu dhaar annahu laa yusalli wallahi inaan billahi inaan tukanayn buu maba tukanayo yidhi maxaa xalaad salaadina waa waajib waxay dhaheen ina alqiyaasa qiyaasku yaktadi wuxuu keensanayaa soo ma jeeda hadda meeli horan soo sheegayna yaktadida u taasaba ina alqiyaasa yaktadi wuxuu keensanayaa annahu asagu qaa'ilku iyo xaalifku yaxniu wuu dembaabahayaa weye bidukuuli gelitaan u galo fisalaati salaada uu galo ayuu ku dembaabahayaa lann waxaad ka dhaarataad samaysay waxaad ka dhaartoot wallahi inaanan samaynin markaad ku dhaqaaqo soo dembaabi mayse waad dembaabaysaa wey kafaara in laga adgoota lagaa rabaa liannahu asagu bay dhan qofka asaga yusamaa waxaa lagu magacaabaa musalin mid tukadaa lagu magacaabaa salaadda allaahu akbar markaad tirado salaadda aad xirato waxaa weeye xanastahee waadna dembowday kafaaradin oo lagaa raba saasa lagu yiri lannu salaadda waad bilowday walaakiin ha yeeshee taamaanaan yeelin bay dheheen laakiin walaakiin ha yeeshee istaxsanna waxaan jeclaysanno o wanaagsanay dheheen allaa yaxanata inuusan dembaabin inuusan dembaabin baan jeclaysannay allaa yaxanat ah, nusa qaar waa qorayeen xaalifan waxsaasay qorayaan laakiin walaakiin istaxsanna hawshaan waan jeclaysanno waan waan quruxsannay wey allaa yaxanata inuusan dembaabin ilaa an ya'tiya inuu la yimaado ma ahane inuu la yimaado biakari ragcati ragcadda inteedii badnay inuu la yimaado maahan biakari ragcati macnaha ragcaddu dee takbiir ilaa maxaa la yidhaha qiyaam ilaa rukuuc ilaa ictidaal ilaa sujuud ilaa juluus baysajadayn ragcad wax badan bay ka kooban soomaa ragcadda inteedii badnayd markuu la yimaado oo ragcadda inuu dhameeqarka u saaran yahay yaan waxaan leynaynayn waa dambowday laakiin marka hore uu xirto ma dhahaynaydi saasay ilaa an yaatiiba aktar ragcati ragcadda inteeda badan la yimaado maahane waxay dhaheen ma dambaabay xaanis ma noqonayaan saasaan jec maxaa dhacay sawa kale lianna maa duuna akari ragcati ragcadda inteedii badnayd wixii ka hooseeya oo tusaalaha markaad xiratay qiyaamkii iyo rukuucdii intaanan badnaashadii gaarin hee waxay dhaheen laa yuctadu lama tirsanaayo bihi asaga la tirsanaa maayo ragcadna laga soo qaadmay salaadna laga soo qaadi maayo marka waa inuu gaaro ragcadda dhammaystirkeedi waa inuu u dhowaado bay dhaheen fa asagu maxaa la yidhaha maa duuna ragca wey fa iyo maa duuna ragca way la socon fa huwa damirka waxa maa duuna ragca aar ragca ragcadda inteed mid wii ka yar bimansilati ma shay mansiladiisa darajadiis buu joogaa oo maxaa la yidhaha low lam yukabir uusan takbiiran low lam yukabir uusan takbiirankaa laga soo qaadaya mar haddaadan ragcadda inteedii badnayd gaarin ood bilowgii iyo dhexdii aad joogta hee waxaa laga soo qaadaya adoonba allahu akbar dhihin saas annaga hadda noo qoran laakiin nusaha qaar waxaa ku qoran maa low lam yakun saasaa musoodaar ku qoran marka waa isla macno imaanaya maa low lam yakun waxaan ahayn oo kale ayaa laga soo qaadaya tana waxa weye maa low lam yukabir uusan takbir oo kale laga soo qaadaya midaba midaan waan fahanna marka maxay tahay macnaheedu qiyaasku wuxuu keenayay dhaheen in la yaha marku saa salaada u galo waa dembooda allah oban markaad tiraahdo qad sallayta anta musalli qof saa kuu filinaya oo ninkaan xusayna oo tukanaya ku dhahayo waa dembooda in la haydo laakiin maanaan yeelina waan u kaadinay gadaal baan xajada u riixday ilaa uu ka gaarahayo ragcadda dhammaadkeeda ku dhawaanay markaasaan leenahay salaad baad tukatay waad rukuucday waad sujuudday waad soo xiratay hawlaad ictiyaal baad samaysay alle waa dambooda markaasaan dhahayna halkaasaan garidayna marka qiyaaska hadda waan ka bayrnay istixsaan baan uga bayrnay iyo fudaybada wlistidlaalu istidlaalki soo maaha oo maxaa la yidhaha markay isqabtaan isaga istixsaan istixsaanka loo leexanayo waxaa weeye midla qowlin qowl xanaaf ay dhaheen ina alqiyaasa qiyaasku yaqtadi wuxuu keensanayaa weeye ana man qaala qofki yidhaahda manaa yaqtadiida anaa iska ihahda meesha hadda iguma qorno in alqiyaasa ana man qaala qiyaas wuxuu keensanayaa ana man qaala qofka yidhaahda in facaltu haddii aan sameeyo kada saa haddaan sameeyo fa ana yahuudiyun aw nasraaniyun qof baa saa yidhi soomaali soo saa ma tiraado ay <laughs> annahu asagu qofka asaga qaa'ilkaasu laa yakuunu xaalifan mid dhaartay ma hawayne maadan dhaaran hore u soco dhigo oo maxaa dhacay hadal baa afkiisa ka soo baxay waxay dhaheen liannahu asagu lam yaxlif daliilku waa kana iyo tacliilku liannahu qofka xaalifka maxaa hawshan ku dhawaaqay lam yaxlif billaahi tacaala alla kumuusan dhaaran cantana baqash bula yidu anaa yahuudi anaa nasaarani maxay ilahay baad ku dhaaran ma asmaa illahi caza wajal aad ku dhaaran ma sifaati baad ku dhaaran xukumaada waa iska tag baa la dhahayaa meesha xukumaysa cantana baqash weeye faraha laalaa baa halka ka baxo la odhanayaa walaakiin waxay dhaheen istaxsanaahu istaxsanaade cafwan liannahu lam yakun xaalifan mid dhaartay ma aha weeye tacliilka saxdaa saa weeye laakiin waxa waan ka bayrnay oo waxaan dhahaynaa qof xaalifa buu noqonayaa baan dhahayn qiyaaska saas keenaayey qiyaasku wuxuu keenaayey inaan la dhihin maadan dhaaran laakiin qiyaaska asaga waan ka leexnay istixsaan marba leexanay oo ka xoojinay bay rabaa inay ku dhahaan muxuu yahay walaakiin istaxsanaa waan wanaagsanay oo waan quruxsanay annahu asagu qofka qaa'ilka yaxnisu wuu dembaabayaa u dambaabaya muxuu ku dambaabaya bidarbin ana alhaatika midka qarariyey ana alhaatika midka dhaawacay oo qarariyey oo dilaaciyey lilxurmati xurmadii uu lahaa xurmadii uu lahaa bihaada alqowl qowlkan uu lahaa qowlku muxuu ah qowlku inuu yidhi ana yahuudiyin wa nasraaniyin inuu yidhi haddana kabacdi wuu dardara wixiibu ku dhacay wey ana alhaatiga maxaa layiha qofka qarariyey oo dilaaciyey oo dhaawacay lilxurmati xurmada qowlkaa asaga uu lahaa qowlkaa asaga uu sircana yahuudiyin nasraaniyu xurmadiisa uu dilaaciye bihada alqowl xurmuu u yeelahayey oo hawl buu ku dhaartoo weynaynayey hawshaan wuxuu ku dheera in la soco inuusan waxaa samaynin maanic buu ka dhiga wuxuu samayn lahaya isaga waxa u dhaxaysa hawshaa wey ayb marka hawsha iyada hadda wuu qariro wuu dilaaciy waa dardara waxay la mid tahay weeye isagoo dardaray oo qarariyo dilaaciyey wallaahi qowlkiisu yidhi wey lanna wallaahi markuu yidhaahdo inuu qof dhaartay buu aan laha inuu kafaaro guta mooye hadduu wuxuu wallaahi inuu ku dhaco dee caasin buu noqon hayo marka waa qararin iyo qararin wey dilaacin iyo dilaacin jeexid iyo jeexidu saasa maay dh isdheelkaasaa la nimid saas daraaddeed caasin buu noqonayaa caasin iyo dembiile ayuu noqonaya marka qowlkaa wallaahi uu yidhi xurmo ayaa xaasiloo u imaanaysa wallaahi laa afcalu kadaa markuu yidhi qowlka asaga waxaa wey waa yimiin iyo dhaar inuu kafaaro guto mooyeen uma dhowaan karo saasay ahayd wy adiladu midaan uu yidhi maxaa la anaa yahuudi wa nasraani uu yidhina xaalif baan ka soo qaadaynaa liannuu hawsha iyada ahayd markuu tallaabo waxaa wey waxbuu dilaaciye xurmadii hadalka u lahaa ayuu dilaaciye aan ka socon wuxuu guri shiraasi waa haadaa aydan ku noqonaya qiyaasun midkan waa qiyaas wey shiraasi wuxuu guri warka asaga qiyaas weeye warka asaga waa qiyaas almaqiisu calayhi huwa taxriim maxaa la yidhaha mubaaxu shay mubaaxa in la taxriimiye wey كونه يمينا ثابت بالنص وهو أنه صلى الله عليه وسلم حرم مارية على نفسه فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك uma qaala qad farad allahu lakum taxilata aymaanikum marka wuxuu ku yidhi hawshaa waa qiyaasu hawla sii qiyaasu maxay uga qiyaas qaateen qowlkaa wallaahi uu yihi qofkuu ku dhaartay ayay waxay uga qiyaas qaateen kaa kale ayay uga qiyaas qaateen qowlka wallaahi yaa maqiisu bay ka dhigeen cali maqiisu cali bay ka dhigeen kan kalena waa maqiiso waa farcay wada oo isaga qiyaas qaateen wey marka waxba yaysana waalid gurshinays wa hada qiyaasun waa qiyaasu wey wallaahi maxaa ana yahuudina aan nidhi waa farac waxaad uga qiyaas qaadatay wallaahi baad uga qiyaas qaadatay marka waa qiyaas waa meeshu qiyaas waa bannaanka yaallo anawaalina wey ilaa annahum ayagu axnaaftu ah, yazcuuna waxay sheeganahayaan oo ku andacoonahayaan anna haadaa midkaan asaga istidlaal baa la yihahda bay ku leeyihin wey soo hore maanaan soo marin aan soo marin istidlaal bay ku dhahayaan wey wa yufariquuna wayna kala geynayaan bayna alqiyaas walistidlaalna waa kala geynayaan labada kala geynaya waxay ku leeyahan haadaa qiyaas haadaa istidlaal bay ku dhahayaan wey laakiin wax macnaha saa usii jira ma aho fa in kaana istixsaanu hadduu yahay huwa alxukma Eh, xukunka waa inaad nasbino in kaana istixsaanu huwa xukma waa inaad tirada huwada iyo xukunku mubtadii khabarsuma aha ku qaldami fain kaana istixsaanu hadduu huwa lxukm maxaa la yidhaahdaa eh, khabarkii weye kaanada ayay noqon xukun noqonaya fain kaana istixsaanu hadduu huwa lxukma inaad xukunto bimaa shay inaad xukunto ood xukun ka dhaliso eh, maxaa la yidhahdaa yahjusu yaqacu ku dhacayo yahjusu yaqacu ku dhacayo wey fii nafsihi naftaada adiga shay kusoo dhacayo naftaas shay kusoo dhacayada xukunkunta bimacnaa yahjus bimacnaa waqaca waxasanow hujuumku waa shaygu macnaha inuu shaygu si degdeg kugu yaha baktaa ayaa la yidhahda wixii naftaada kusoo dhacay fii nafsihi nafsi wuxuu kusoo dhacay wax ku xukumay wayastaxsinu uu hagaagsanayo min gayri daliilin daliil la'aan fahaada midka asaga ah aahiru fasaad fasaadkiiska daahir banaanku yaalla wax naftaada kusoo dhaco qac kusoo yeeri inaad xukun nooga dhigto daliil la'aan iyo diin la'aana waa daahiru fasaad kaas waa iska cadyahay maxaa dhacay لأنa dalika hawsha iyadoo wixii caqligaadi naftaada kusoo dhac inaad wax ku xukunto xukm biاlhawa hawadaadi naftaada wax ku xukumaysaa iyo wاtibaacu lishahawaat shahawadaada iyo dhaldhalaalka iyo he iyo nacfi baad raacaysaa wاlaxkaamu axkaamta sharcigaana ma'khuudatun waa mid laga soo qaatay oo laga keenay oo laga dheegtay oo laga soo dhifsaday min adilati sharc adila sharciga laga keeno laga soo qaatay wey la maya wey ee laa yu'khad wey lagama qaato wey axkaam sharciya lagama qaato mima shayga yaqacu dhacahaya fi nafsi nafta dhacaya axkaam harciya waa la yaqaanaa alkitaab wasuna wajmac wqiyaas baa laga qaataao meel kaloo wax laga qaataa ma jirto weeye qofki marka yidhi naftayda wixii ku soo dhacay baan adilo ka ratibaya waa baail weeye itibaacu lhawa watibaacu shahawaat kaan ka socdo iska dhibiryahay qiyaas waa radi wain kaana istixsaanu hadduu yahay maa yaquul wuxuu odhanahayo aaabu asaabtidu waay oranaya aaabu asaab maaa la yihahda abu xaniifa ama asaabu istixsaan mid kaleta oran karta in kaana istixsaanu hadduu yahay maa yaquulu asxaabuhu ee asxabu istisaan waxay odhanaya min annahu inuu yahay تksiiص الcilati kana waay asaabu asaabu istixsaan waxay odhanahayaan ama asxaabu asxaabu abu xaniifa waxay odhanahayaan min annahu istixsaanku takhsiiص الcilati ciladoo la khasiso weeye wax laga soo reebo faqad mada اlqowlu hadalku waa tegey weeye fii dalika hawsha waa tegey weeye maxaa kaa waa si loo yaqaanay annaqdu biاlcila cilada in la buriyo halkaas kusoo hormaray wey wadalalnaa aqamna adila adilana waan ku qotiminay weeye calaa fasaadihi faasidnimadiisa waan ku qotiminay weeye macanaha takhawuf maxaa xukma can ilcila halkaasa kusoo maray ka raadiyo marka kaasna waa faasid mar haddii cilano maxaa dhahay ciladu mustanbaday ahayd mar hadday mustanbado ahayd oo ciladii la helay xukunkiina la waayey waxaadna tirahda waa khasisaynaa waa baail baa laydinka yiri waa saxw warkaas soo marro warkaas dib ugu yahay in kaana macnaha wlka ama hadalka in kaana taksiisa bacd jumlai min ajumla wain kaana istisaan leeyaha wain kaana manaha taksiiska waa nasbinaynaa oo maxaa leh isimkii waa marfuucadi meesha ka xadfan wey wain kaana istixsaanu hadduu yahay weeye taksiisa in la khaas yeelo bacd aljumlati jumlada qaybo ka mida maxaa leeyaha min aljumlati jumladika in laga soo reebo bidaliilin daliilin looga khaas yeelo yakhusuhaa haddaan la soo marayn hadduu saa istissaanka aad ka wadaan aw alxukma in la xukumo biaqwa daliileyn labada daliil midka xoog badan wax lagu xukumo hee fa haada midkaan asaga mimaa shayguu ka mid yahay laa yumkinuusan inkirin oo diidaynin axadun axadan min alculamaa kaamaba diidahayo war haddii jumladii waasicaydoo caamka ahayd daliil khaas intuu wax laga soo gooyo cidii dan baa jirtay maya cidii dan ma jirin haddii maxaa la laba daliila iska kaa qabtaan oo mid xoog badan yahay in kan xoog badan la qaadan ciddii dan baa jirtay maya marka ciidankaraysaa warkaa ma jiro fayasqutu marka waa dhacayaa weeye alkhilaafu khilaafku waa dhacayaa wey fi lmasalati masalada khilaafba kuma jiro haddaad tirahdeen khaaskii baa caamkii wax laga soo khasiisaya ama tiraa labada daliil midkii xoog badnaa baa la qaadanaya khilaafba maa masaladu wey naga daaya na weriirinino ayb wuxuu ku yidhi wayaxsulu wuuna xasilahayaa nusa qaar waxaa ku qoran halkaas wayaqacu waa ku qoran wayaqacu wayaxsul waana isku macno wey wayaxsul wayaqacu waa dhacaya wey alkhilaafu khilaafkuna wuxuu dhacaya oo ku harahayaa weeye fii acyaani aladilla adilada acyaanteeda daatadeeda la soco adilada laga hadlaya maxay tahay daliilka aad wax ku soo reebaysaan ood leedahaan caamka wax uga soo reebayna aan fiirinayna qaabku yahay laftiisaan fiirinayna sidoo kale waxaan fiirinaya daliil labaad waxaan fiirinaynaa daliilka aadna leedihin aqwa iyo waqawi aadna leedihin laftiisana waan fiirinayna ma runbaa waxaad sheegaysaan mise wadagodir baad noo marteen iyo maxaa la meel baad noogu orodeen laftiisa iska fiirinayna marka ويxصل ama yaقc الkhilaafu waxaan markaa isku qabanaynaa fii acyaan اadila adilada adniladii waa qawi adilada adniladii waxbay khasisaysaa taasaan fiilinaynaa alatii taasoo yascumuuna ay sheeganahayaan annahaa ayadu adilatan inay tahay oo khasu ay ku khaas yeeleen biha ayada bacda jumlati sooma jeed jumladan qayb wax uga soo horreynaya daliilkeed leedin yaan iska fiilinayna ma daliil saxiixa ma daliil daciifa ma qiyaas laga xoog badan yahayba e xaa la yidha ma caqli caqliba waa iska fiilinayna daliilkaasa iska fiilinayna ayb يحصل خلاف في أعيان الأدلة أدلة أعيان ذاتها دي أشخاص التي أدلة يسمونها الشيغان أعيان أنها أيضا أدلة أيت وخص يكون خاص يلين بها هل هذا لفتي من بعد الجملة جملة قيبة كم يدو أو أو دليل قوي إنه يهي محل هذا من دليل دليل كحق بدون أما إنه يهي دليل كأشياء يسال إن حقيقتها دليل كحق بدون لفتي واسكفيرنا يناو أو دليل ومحل أقوى كحق بدون ده min daliilin aw daliilun aqwa ka xog min dliilin o ah, dliilun aqwa ka xoog min dliil dliilka xoog inuu ka inuu yahay dliil dliil ka xoog badan inuu yahay ayaan iska fiirina ka baaraandegaynaa hadday sax noqoto inuu dliil dliilka ka xoog badan yahay sax waa qaadanaynaa waa lagu kala tegaya intaa wuxuu ku gebagabeeyey istixsaanka weye istixsaanka intaa ku gebagabeeyey muhanadeedu waxaa weye sida aan sheegnay hadduu yahay cuduulun maxaa la yidhaahdaa hadduu yahay sidii maxaa la yidhaha khalqigi ay qabeen cuduulun can alxukmi fii masalatin bixukm can nadaa'irihaa ilىa dliilin شharciyin khaaص hadduu yahay waa la aqbalaya warka asaga hadduu yahay dliil maxaa la yihaahdaa aqوى min adliil hadduu yahana ayaa waa la aqbalaya inta wa ka soo haray soo maa wax jira maaha iskada warkiisa waaa wa macno leh male ma aho aan ka socdo ayb midaan aan fasliya laba ka akriya aan arka bal halksu yahay baabاlqawli waxaa halkan looga hadlaya baabاlqawli in laga warramo weeye fii xukmi اأشhyaaءi waa iska dhigin hawlahan iyaga gudoominka hadda kasii dhibiiraanaya fii xukm ashyaa ashyaada iyo cayaanta hal xukunkooda qabla wuruudi sharci sharci intuusan soo aroorin sharcooda intaysan imaan meesha hadda noogu qoran qabla wuruudi sharci laakiin waxaa fiican in la isweydiiyo waxaa weeye ashyaa jirtayoo ma jirin qabla wuruudi sharci limaada liannu nebillaahi aadam ilaahay subxana wataala markuu abuuro koonkan bashariya la keenay nebillaahi aadam waa loo waxyooday nebi buu ahaawo mukallama ayuu ahaawo ashyaadan xukun bay yeelatay marka qabla wuruudi sharci in lagu yidhaahdo waxaa weye lafteeda fiih maa fiih istisxaabi in lala saaxiibo oo la wato alaal istiaab aal aalka in la wato istiaab aal aalka in la wato xaaladii jirta in la wato asagoo tafsiilin doone iyo wlqowl marka waa baab labaad wey fii xukmi ashay qabla wuruudi sharci waa fasal haye fasal labaad iyo baab labaad iyo wabayaan in la caddeeyo istisxaabi alxaali xaalka inaad wato ku dheganaato waa baab labaad ama fasal labaad fasal saddexaad iyo walqawli in lagu hadlo wey iyo walqawli in lagu hadlo iyo walqawli fiida haddii hore lagu cadto iyo walqawli in maxaa la yidhaahdaa in laga warramo biaqali waxa ugu yar weeye maa qiila wixii la yidhi masalada culammadu way ka hadleen muddo meel buu dhigay biaqali maa qiila wixii ugu yaraa la yidhi in lagu dhego oo la yidhahdo asaga mujmaca asaga mutafaqa la qabsado kaana waa laga hadli doonaa masale afraad waxaa naga hadli doonaa wa iijaabi daliili daliil in lagu waajibiyo cala naafi midka wax diidaayo midka diidaayo shay dhaaya kanu xaaraan ma aha waa diiday lahaa daliil ma laga rabaa mise laga rabaa ma lagama rabo ila qof hadduu yidhaha shaygan waa xalaal daliil baa laga rabaa laakiin mid baa wuxuu yidhi shaygaan maxaa la yidha xalaal ma aha ma banaana buu yidhi daliil ma laga rabaa mise lagama rabo taana waa la isku haya afartaa mas'alo ayuu isdhex dhigay firaazi mid walba fasal buu kaga hadli doonaa wuxuuna kiri wakhtalafa waa ismaan dhaafeen aصxaabuna asxaabu shaafici waa ismaan dhaafeen weeye waa ismaan dhaafeen waa isu khilaafeen fi lacyaani maxaa la yidhahda ashyaada weeye ashyaada isku mana almuntafaci lagu intifaacayo oo la dheebsanayo biha ayada qabla wuruudi sharci shareecadusan imaan ka hor ayay isku maan dhaafeen weeye ayb qabla wuruudi sharci shareecadusan imaan marka shareeca mar walba waa jirta in la yidhaahdo isagoo hadda waxay halkan u qasdaayeen qabla bicati nebiy alayh salatu salaam laakiin mar walba shareeca waa jirtay mar walba shareeca waa jirtay hawsha waa ina qalbiga ku haysaa xataa haddaad tirado asxaabu fataraad haddaad tirahdo hadda fataraadku waxaa weeye waa dad maxaa la yidhaha hayjad joogay oo aysan soo gaarin shareecadu laakiin dadkii labada nebi inta udhexaysa shareecadu ay soo gaartay oo diintii ka leexday la cadaabaya kuwa ayago alcadaabaya kuwa ayago laakiin dadka aysan soo gaarin waxba aysan hayjad ku noolaa hawd isaga noolaa cawaam ka noqday dadka ayaga way kuwan laga hadlaayo kuwa asxaabu fataraad si gooni looga hadlo khilaaf meelayo laftooda ka jira fa minhum waxaa ka mid a ah asxaabta man qaala qof yidhi inahaa acyaantu inahaa acyaantu cala waa laga istaagaya cala waa laga istaagaya xalaalna la ohan maayo xaaraamna la ohan maayo afkaan ka haynaaw maxaa dhacay inaha cala alwaqfi laa yuqdaa la xukumi mahayo fiiha acyaanta la xukumi mahayo weeye bixadrin xadr iyo maxaa manci la xukumi maayo walaa ibaaxatin banaanashana la xukumi maayo labada midna la xukumi maayo lanno xadrin waa daliil sharciya ah, ibaaxadna waa daliil sharciya ah. intaan sharci soo deginna lama hayo hee ibaaxa iyo maxaa leeyahay manc midna lama hayo ilaa adillo lama hayo saasay dhaheen wa huwa qawla abi maxaa leeyahay caliy atabari qawla abi caliy tabari ayaa qaba weye wa huwa madhabu ashcariy ashaaciru saasay qaba alwaqfu ayay qabaan aan ka socono wa min asxaabina waxaa ka mid a man qaala yidhi huwa waxaa weeye huwada maxaa leeyahay intifaacu bilacyaanku huwa maxaa intifaacu bilacyaanku waxaa weeye cala alibaaxa ibaaxu ku joogahaya waa bannaan yahay qolo yidhi baa jiro ayib wa huwa qawla abilcabaas ibn surayj weeye wa abi isxaaq maxaa leh saraayiini alusuuli weeye saasay raggaasu halkaasay rag badan baa qaba daawud baahi rag badan culamaa ayaa meesha ayada ayaa qaba wey rag badan culamaa ayaa qaba meesha ayada ayib faidaa racaa bay dheheen marka waa kan hadalku sii tafsiilinaya waxay dheheen faidaa ra'aa hadduu arko shaksigu shay an shay buu arkay wey shay buu arkay shaygaasoo dee laa yamliku axadun qofna uusan mulkin wey qofaan cidina meel cidina mulkin dhul bannaan geed bannaan meelo bannaan baad aragtay wey iyo xawayaan meesha iska daaqaaya faidaa racaa hadduu arka shaksigu hadduu arka shay-an buu arka weeye oo hayra mamluuki aan cidno lahayn jaaza waxaa u bannaan wey lahu asaga tamalukuhu shayga inuu milkiya u baahan iyo wa tanaawuluhu inuu qaato oo taabsada u bannaan wey inuu qaataa u bannaan wey wa huwa qowl muctasilati albasriyiin qowlkaana waxaa iska leh almuctasilatu albasriyiin baa iska leh halkaasuna madhabkaasay qabaan madhab saddexaad labaad wey madhab saddexaad wa minhu waxaa ka mida man qaala qof yidhi huwa maxaa leeyahay intifaacu intifaacu alcayaanku cala alxadri waa manci bay dhaheen oo falaa yaxilu ma banaana lahu qofka uma banaana alintifaacu biha cayaanta inuu ku intifaaco uma banaana wala tasarufu inuu maxaa leeya ku dhaqmo fiiha inuu ku dhaqmo uma banaana midna uma banaanay dheh wa huwa qowla abi caliyi ibni abi hurayra weeye rag kalena waa qaba wa huwa qowl muctasilati baqdaadiyiin muctasile reer baqdaad ayaa qabay qolaa reer basra qolaa reer baqdaadi raggaasaa qaba wey saasaa qaba aqwaashan ayadaa marka markii loogu fiiriyo markii la fiiriyo oo xagga aad u fiiriso waxaa ugu roon qowlka dhexe oo ah man qaala cala alibaaxa qowlkaasa qowlka ugu roon laakiin waxaad isaga daynaysaa mar hadday shareecadu timid shareecadu hadday timid huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica mar hadday shareeca nabi axmed loo waxyooday ashyaadu waxaa weeye alasl fi ashya waxa weye alibaaxa allahumma he maa manacu daliil saasaa lagu soconaya marka hareecada iyo had haec markay soo degtay qowlkaa dhexaa lagu socdaa qowlkaa dhexe ayaa lagu socdaa laakiin qabla shariica waxaa weeye hadee haddii la ogolaado haddii la ogolaado waxaa weeye qabla shariica la yihahda xataa qowlka isaga oo inay ibaax tahay yaa maxaa la yidhaahdaa yaa xoog badanahaya haddii la ogolaado lakiin haddii la diido la yidhaahdo shareeca qabla shareeca wax la yihahda maba jiraan oo maxaa dhahay nebilahi aadan maalinta ilaahay soo saaray waa loo waxyooday hada xalaan wa hada xaaraan way socotay nuux baa ku ambiya kusaasay ku xogtay qofka asagu ka lumo jaahil asaga asaga utaallow laakiin alxukmu fi ashyaa waa jira shareecana waa jirtay wax layaa qabnaa shariicana maba jirinba qowlka asaga hadda la soco waa qowlka ay galaan nimankan la yihahda fikratu maxaa la yidhaahdaa darwin fikrat darwin of tacliim oo la yidhahdo makhluuqu marka hore insaanku wuxuu ahaahee xayawaanaad buu ahaa daanyeer buu ahaa kabacdu sayn la baxay kabacdu istaagay hawl waxeeyey qabla shariicay ku dhisantay hadda la soco waa khatar wey marka qowlka asaga oo fi tacliimi jaamacaadka lagu daraasayo nadaraytu darwan la yidhah waa baail wey qabla shariic wax la ma jirin ilaahay subxaana wa tacala koonkan markuu abuuray ambiya la soo diray nebilah aadam baa la soo diray kabacdi waxaa laga farcamay hee dad ka farcamayna hee diin bay ku dhaqmaayeen sooma ha intaas horku iska dhagiryaha marka nadaraytu darwan qaldan way iska ilaali wargi aan ka socdo ayib wuxuu wal asaxu wal awalu midka hore haya shiiraasad wuxuu rajaxanaya midka hore limaada lannu ashcarigu shaariciga qabta hadda maanta ashaacigu raaca walawl qowlka hore oo alwaqfiga hee asaxu asaga fayigu xukman hadduu ku waajibinahayo xukunkaasoo min xadni ee almanci la diidahayo aw alibaaxati ama banaanaashaa lama warada ma soo arooreen buu ku yidhi asharcu shareecadu kuma timaadeen markii nebi maxamed loo waxyooweye hadda la soco lamaa warada sharcu sharci kuma soo aroorin fiiha fiil acayaan kuma soo arooreen bikhilaafi daalika hawshaa wax ka duwan oo khilaaf ka duwan muxuu yahay mid shar caqligu uu maxaa la yidhaahdaa uu ku xukumay xadni ayuu sharcigu wuxuu dhahayaa waa bannaanya mid ay shar caqligu ku xukumay maxaa la yidhahda waa bannaanya sharci waa mamnuuc ku xukumaysaa marka شharecada isku khilaafaysa w marka caqliga wax ukuna male wey taas waynu ku ihahda alma warada الشharcu فيiha bkhilaafi dalika ayb walamaa jaasa mana banaanaatee weeye wuruudu sharci sharcigu ku soo arooro biibaaxatin inay bannaan tahay maratan mid wuxuu ku le kan waa bannaaya mar buu ku soo arooraya wa bilxadri mancibuu ku soo arooraya maratan ukhra mar kalena dalla wuxuu ku tusay buy hawsha ayada waxay ku tusay oo sharcigu inuu khilaafka ku yimida calaa ana alcaqla caqliga bini'aadinka iyo fahamkiisu laa yuujibu inuusan waajibinaynin fii daalika maxaa la yidhaha fil ashyaa muntafaca weeye xadran walaa ibaaxatan mid ma waajibinahayo waa laga istaagahaya hawshaasu maxaa la yidhahdaa wataawo hawshaasu wataa ayib marka asalku ashyaada inuu maxaa la yidhaahdaa wixii maxaa la yidhaha manfaca ku jirtana waa inuu yahay mubaax yahay wixii mudaarana hee la soc shan ilaa labaa loo qayminaya almuntafacu biha inuu yahay mudaar inuu yaho caqliga iyo jismiga iyo ruuxda u dhibahayo mamnuuc xaaraan wey inuu yahay maxaa laya muntafac yahay oo saalix yahay oo lagu naaxayo lagu dhaadayo wa lagu ogaajo goynayo waxaa lel ama waxtarayo waxaa lel waa jaa'is wey saasaa fiican saasaa fiican hada billahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina moxamed calaa alihi wasaxbi ajmac